wajacala adulumaati wannuura ilaahay markuu leeyahay addoommanka waxyaalaha ayna ka deeqtoomaynin habeenkii iyo maalintiyaa ka mid ah liannahu haddii adduunyada dhan maalin lagaaga wada dhigo habeen ayna kuu imaanin dhibaataa kugu imaanayso qul ara'aytum in jacala allahu calaykum alleyla sarmadan ilaa yowmi alqiyaamati man ilaahun gayru llahi ya'tiikum bidiyaa yani waxaan ilaahay ahayn oo iftiin idinla imaanaya mayaa jira baa leeyahay marka dulumaadkaas iyo nuurka oo la abuuray waxa weeyaan min raxmat اllahi calaa cibaadih markaasuu ilaahay wuxuu yihi uma aladiina kafaruu birabbihim yacdiluun uma aladiina kafaruu kuwa ilaahay diiday yacdiluuna birabbihim rabbigooda bay la ekaynayaan hayrahu marka aayadda waxa lagu khatimay iyo waxa lagu bilaabay u fiiri waxa aayadda lagu bilaabay waxa weeyaan waxyaalihii keeni lahaa inaad caqligaada iyo fikradaada isticmaashid ay kugu hanuuniyaan ilaahaa samaawaadka iyo ardada abuuray inaad ilaahnimo ugu dambaysa saasay ahayd laakiin dadkii markii wixii ilaahay inay kugu hanuuniyaan la rabay bay cagsigooda u isticmaaleen oo wixii ilaahay tawxiidkiisa kugu hanuuni lahay bay gaalnimo ku khatimeen marka wax islamaaha lale wax lala yaabo waa dadkaas waa nooc min atacajub uma aladiina kafaruu birabbihim yacdiluun dadkii ilaahay diiday waxay sameeyeen inay aayaadkaas ku cibro qaataan iskaba dhaafe wax oo aan macno lahayn oo ilaahyaal ay gacnahooda ku samaysteen ay ilaahay shariik kula yeeleen ay la ekeeyeen yacdiluuna rabbahum bigayrihim marka waxaa weeyaan aayaadkii sidii loo sheegay iyo siday u qaateen wax isla ma laha macnaha saasay ka dhigan tahay ayib yaqulu اlmusanifu raximah اllah walxamdu lilahi aladi laa yuؤaddaa shukru nicmati min nicamihi إلا بنعمة minhu tuujibu calaa مؤدي ماضي nicamihi biadaaiha نعمة حادثة yajibu عليه شكره biha إمام shaafici wuxuu leeyahay walxamdu لله ilaahay baa mahad iskale aladii إلaaهoo laa yuaddaa aan la guda karin shukru نicmaة min نicamه nicmo oo nicmadiisa kamid i shukrigeeda aan la guda karin oo sidii ugu habooneed aan looga soo bixi karin ilaa binicmati minhu nicmo kaloo ilaahay ku siiya mooye nicmadaasoo tuujibu ku waajibinayso calaa mu'addii maadii nicamihi nicmayaalkiisii horo ninkii gudanay ku waajibinayso biadaa'ihaa xiina adaa'ihaa markuu gudanayo nicmatan xaadiatan nicmo kale haddana soo dirisiinayso oo waajibinayso nicmadu yajibu calayhi shaqsigaas ay waajib ku tahay shukruhu ilaahay inuu ku shukriyaa shukriyaabyahay inuu ku shukriyo bihaa bitilka nicma ulajeeddada waxa weeyaan ilaahay nicmo buu kuu sameeyey islaamkiiaa ka mide caafimaadkiiaa ka mide caqligiyaa ka mide inuu insaankaa waxyaala waxa ilaahay uuna sii neeftaas aada neefsanaysa a ah, wax loo dhiga malah marka nicamtaas ilaahay uu ku siiyey haddaad doontid ilaahay inaad ku shukrisid markaad ilaahay nicmadaad ku shukrisid shukrintaasaa waxay usii baahan tahay shukri dheeraan liannahu caqligii ilaahay caqligii ku tusiyey ilaahay inaad ku shukrisid carabkii aad ku kartay ilaahay inaad ku shukrisid neeftii aad kula neefsatay dhawaaqeedii ayagaasaaba nicme ah tii hore markaad leedahay alxamdu lilah calaa maa ancama calaya bihi min annicami alkaiira marka leedahay hadalkaasaaba wuxuu usii baahan yahay nicmo kale marka maxay noqonaysaa adiga dhan waxaa weeyaan mahmaa uutiita min quwati اlhanaa'i walxamdi cala اllahi lan tastatiica an tuؤaddiya shukra aladii yajib calayk marka ufiir hadda wuxuu ku leeyahay walxamdu lilaahi ilaahay baa mahadle aladii laa yuؤaddaa shukru nicmatin allihii aan la gudanaynin nicmo asiga nicamtiisa kamidi shukrigeeda min nicamihi ilaa binicmati minhu inuu adiga kuu nicmeeyo mooye nicmadii hore ma ku shukri kartid waayo waxay u baahan tahay caqli waxay u baahan tahay lisaan waxay u baahan tahay caafimaad waxay u baahan tahay tawfiiq marka nicmadii hore inaad ku shukriso ilaahay marka doontid nicmo kaloo adigu kuu nicmeeyo oo ku karadsiyaad u baahan tahay nicmadaasoo tuujibu haddana waajibinayso calaa mu-addii maadii nicamihi nicmooyinkiisa ninka oo nicmooyinkiisii tegay ninka gudanaayo biadaa'ihaa nicmadaas markaad gudanaysid waxay kugu waajibinaysaa nicmatan xaadiatan nicmo kaloo timid nicmadaasoo yajibu calayhi shaksiga ay waajib ku tahay shukru shukrullah ilaahay inuu ku shukriyo bihaa bitilka nicma alxaadita marka kullamaa nicmo lagu sameeyo waxay u baahan tahay inaad ku shukrisid kullamaa aad kusii shukrisidana waxay usii baahan tahay inaad ilaahay kusii shukrisid marka adiga waxa weeyaan mar kastaba ilaahay wuxuu kugu nicmay shukrigeeda ma gudan kartid waay ayib musanifku wuxuu leeyahay walaa yablugu alwaasifuuna kunha cadamatihi aladii huwa kamaa wasafa nafsahu wa fawqa maa yasifuhu bihi khalquh walaa yablugu alwaasifuuna kuwa ilaahay sifeeyaan ee ilaahay ammaanaan ma gaari karaan kunha cadamatihi ilaahay weynintiisa yoolkeeda meesha ku dhammaatay wax gaari kara ma dadka ilaahay ammaantiisa lagu yaqaano aladiina yuثnuuna calى اllahi mahma uutuu min fasaaxaةi الlisaan lan yastaiicuu walan yaqdiruu an yuثnuu calى اllahi kama yanbagii lah marka walaa yabluغu اlwaasifuuna kunha cadamatih liannahu ilaahay baa isku tilmaamay wahuwa alcaliyu اlcadiim ilaahay inuu yahay allihii weyn weynintaas intay tahay ilaahigii asiga isku tilmaamay unbaa isgaran karo markaasuu musanifku wuxuu leeyahay alladii rabbigoo huwa kamaa wasafa nafsahu asiga sow isku sifay ah asaa isyaqaano intuu weyninkiisa la egyahay laakiin adiga addoon marka tahay wixii lagu baro lagu amro baad ilaahay ku shukrinaysaa subxaanahu wa tacaala wa fawqa maa yasifu bihi khalquhu iyo ilaahay khalqigiisa waxay ku shukrinaya waa ka sarreeyaa buu leeyahay adiga mahmaa ilaahay aada ku shukrisid mahmaa ilaahay aada sifo wanaagsan ku sifaysid faallaahu aclaa wa ajal ilaahay taas waa kasii sarreen ma isdhihi karaysid wallaahi ammaan fiicanaan ilaahay ammaanay ammaanta asiga ugu habboonay oo markaan aan laga dheerayn karin dhihi maysid laakiin ilaahay mahma aad ammaantid ammaantaas waxa weeyaan way gaaban tahay oo meeshii laga rabay weli ma gaarayso marka ilaahay asiga unbaa isgaranaya subxaanahu wa tacaala أحمده حمدا كما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاaله مsنفku وxuu leeyahay imaaم الشhاaفiعي أحmdه حمدا ilaahay mahadinaan mahadinaya كamaa ينbغيi لكarم وجهi ilaahay wejigiisa kariimnimadiisa karamka ilaahay waxaa ka mida inuu adiga addoonkaa dhigay ou ku abuuray iسlaam kugu hanuuniyey hadhowna janno aadan adiga astaahilin buu ku gelinaya marka waa kariimnimada ilaahay subحaanaه وa taعaalى marka wuxuu leeyahay waxaan mahadinaa mahadin oo u qalanto ilaahay kariimnimadiisa iyo deeqdiisa taas aniga tayda ma ahan tu ilaahay u qalanto iyo wa cizi jalaalihi weynaantiisa intay ilaahay awooddeeda la eg tahay wax koobi kara ma laha marka mahadin intaas u dhow baan ilaahay subxaanahu wa aan mahadinayaa musanif uu leeyahy wa astaciinuhu ilaahay waxaan ka kaalmo dalbayaa isticaanata man shaksi kaalmo dalabkiisoo kale laa xawla lahu awood aan lahayn laa xawla lahu laa xawla ay laa yaqdiru an yataxawala can macsiyati اllahi ila bimacuunati اllah walaa quwata lahu calaa ficli طaacati اllahi ila bimacuunati اllahi macni saas way alxawl bimacnaa macsidii ilaahay kama iilan kartid oo iskama reebi kartid ilahay inuu kaa kaalmeeyo maahe khayr ma samayn kartid oo awood kuma lihid ilahay inuu kugu kaalmeeyo maahe marka laa xawla bimacnaa laa taxawula lii can macsiyati اllahi ilaa biacaanati اllahi walaa quwata lii calaa ficli طaacati اllahi ila bimacuunati اllahi labadiiba waa saas marka waastaciinuhu ilaahay waan ka kaalmo dalbayaa oo isticaanata man shaksi kaalmo dalabkiisa laa xawla lahu awood aan u lahayn macsida ilaahay inuu ka tago ilaa bihi ilaahay inuu asiga u kaalmeeyo mooye walaa quwata awood daaca ilaahay uu kula yimaadana aan lahayn ilaa bihi ayib waastahdiihi buu leeyahy musanifka markaa haddana ilaahay waan hanuun waan ka hanuun dalbaya bihudaahu hanuunkiisa aladii hudahoo laa yadillu aan dhumaynin man ancama ilaahay ninkuu ugu nicmeeyo bihi bilhudaa calayhi cala shaks waxaan ilaahay haddana ka dalbayaa inuu hanuun iwaafajiyo hanuunkaasoo ninkii la waafajiyo ilaahay u waafajiyey aas mar damba dhumaynin ihdina siraaط almustaqiim siraaط aladiina macnihi saas ayib waastagfiruhu ilaahay haddana waan dembi dhaaf dalbayaa limaa azlaftu wa akhartu limaa azlaftu waxaan hormariyey iyo wa akhartu waxaan dib mariyeyba waxaan leeyahy ilaahu ii dhaaf istikfaara man shaksi dembi dhaaf dalabkiisaan ilaahay weydiisanayaa yuqiru qiraya bicubuudiyatihi addoonnimadiisa qiraya waxaan ilaahay leeyahay ilaahu aniga addoonkaadaan ahe allaahuma inii cabduka faastakfiru min dunuubii ilayka istikfaara min shaksin yuqiru laka bilcubuudiya walaa yaddaci fii maa laka fiihi khusuusiya alcubuudiya macnaha waxaa weeyaan bimacna dul wاlاstidlaal lirabbi اlcaalamiin marka waxa weeyaan waxaan ilaahu kaa baryaya baryid oo nin addoon ahoo addoonnimadiisa kuu qirsan baan kaa baryayaa buu leeyahy wayaclamu haddana og annahu laa yakfiru danbah dembigiisa wax dhaafaya ousan jirin walaa yunjiihi minhu dembigaas in loo ciqaabana wax ka korinaya inuusan jirin og ilaa huwa ilaahaas mooye marka dembi dalafkaasaan kaa samaynaa waxaan o dhan muqadimo waa ilaa cishriin safxa laga gaaro musanifku wuxuu leeyahy wa ashhadu an laa ilaaha ila allah waxaan qirayaa ilaahaas mooye ilaah kale inuu jirin waxdahu laa shariika lah ilaahaasoo keli oon shariik lahayn fii asmaa'ihi wa sifaatihi wa uluuhiyatihi wa qudratihi wa jalaalihi wagayri dalik mima اkhtasa allahu bihi subxaanahu wa tacaala wax shariiku yeeshan karo oo dad oo dad ay kula doodi karaan ma jiraan wa ana muxamadanna waxaan qirayaa muxamedna cabduhu warasuuluhu inuu yahay intaas waxaa weeye istihlaal ama bilaabid ama hordhac weeyaan marka kitaabkiisa wuxuu leeya musanifka bacaahu annaasu sinfaani waxaa ugu dambeeyey addamiir yarjicu ilaa aqrabi madkuur baa la yidhahda bacaahu ay bacaa allahu muxamada wannaasu sinfaani nebi maxamed markii rasuul laga dhigay dadka laba qaybay u kala baxeen buu leeyahay qaybka hore axaduhumaa ahlu kitaabin badaluu min axkaamihi ilaahay axkaamta uu soo deji bay iska gediyeen ay wax kale ku bedesheen wa kafaruu billaahi ilaahayna way ku kufriyeen faftacaluu waxay ay abuurteen kadiban been been bay diin ka dhigteen kadibkaasoo saaquuhu ay shubeenoo bialsinatihim carabyaalkooda ay ku shubeen asiyaaqa waxaa la yidhahda dahabka markii la dhalaaliyay markuu shubaayo siyaaqat dahab baa la yihahda cibaaro fiican markaad qudinta saaqa alcibaara waa la yihahda marka waxa weeyaan been ay afkooda ku qurxsadeen ay diin ilaahay ka dhigteen buu leeyahay markaasaa fakhaladuuhu beentaas waxay ku dareen bixaqi illaahi aladii unzila ilayhi xaqii loo soo dejiyo kitaabkii ilaahay ahaay iyo beentii ay samaysteen ay isku dareen marka waxa ay haystaan waxa weeyaan baqaaya mima unzila maca maa khalaطuuhu min alkadib intiiba way isku dareen qoladaas ahlu kitaaba la yihahdaa eh, macluumaad yar baan kaasina ahlu kitaab horta markii la yihaha macnaheedu waxa weeyaan qoom kasta oo ilaahay kitaab u soo dejiya ahlu kitaab baa la yihahda masalan nuux waxaan leenahay qowmkiisa dadkii rumeeyeen ahlu kitaab qوم hوd أهل kتاب qوم صالح أهل kتاaب qوم موسى أهل kتاaب qوم يعقوب أهل kتاaب وhاkda sidaas waa أهل kitaaب saasaa la yihahda laakiin أهل kitaaب في crفi شharcina markii la طلاaqo reer بني isrاaيل keli a loo jeeda maxaa loogu jeedaa لsabaبayn sababka hore waxaa weeyaan umamtii ka horeysay reer بني isrاaيل oo dhan iyaga iyo wixii loo soo dejiyey wax haray ma وبالتالي وحنا ولا حد لما joogaanba marka hadda dhihi maysid lama jiraan qoom dhahaya naxnu min atbaaci nuux aw huud aw saalix wax dhahaya ma joogaan marka qoomtaas ahlu kitaabka iyo kutubtoodii oo dhan waa isla dhammaadeen ayib marka lam yabqa macanaa ilaa ahlulkitaab oo reer bani israa'iil ah reer bani israa'iilna waxay kasoo bilowdaan min nabiy llaahi yacquub waxay ku dhammaadaan ilaa ciisa calayhi salaam intaas ambiyo badan baa u dhexaysa israa'iil macnaheeda waxaa weeyaan bimacnaa cabdullaahi kullu acaami kaana xila libani israa'iila ilaa maa xarama israa'iilu ay bimacnaa yacquub oo cabdullaahi lagala jeeda marka haddii yacquub israa'iil la yidhaahdo dadkii asiga ka farcamayna maxaa laleeyahay banuu israa'iil marka yaa bani israa'iila ay yaa wlaada yacquub aladiina tafaracuu min yacquub saasaa loo jeeda ayib marka reer bani israa'iil min yacquub ilaa ciisa iyo ambiyada udhexaysoo dhan ah, reer bani israaiileeda waxaa ugu baarisan nabiyullaahi muusa iyo nabi ciisa labadaasa ugu baaris ah ayib marka reer bani israa'iil eh, qoladaasaa la yidhaahdaa waxaana loogu gaar yeelay qoladii horeo dhammaatay iyo kuwaanoo ayaga ah aqrabu اlumami ilayna min naaxiyati zaman ayib marka reer bani israa'iil markaad doonteed adiga ka muslim ahaan inaad la tacaamujiso saad ula tacaamulaysaa waxaa weeyaan dad badan bay isaga dhexyaacsan tahay reer bani israa'iil marna waa qur'aanka waacayna marna meelna waa lagu ammaanaya dalika bianna minhum qisiisiina wa ruhbaanan wa annahum laa yastakbiruun waa nasaara lagala jeedaa qayb ka mid ah eh. haye nebi moxamed al waxaa la yidhi fas'al aladiina yaqra'uuna alkitaaba min qablik haddaad arrintan aan kuu soo dejinay aad ka shakinsan tahay reer bani israa'iil weydiiye qoladaas kitaabka akrinayso marka aad saas u fiirisid dad wanaagsan baad u haysata marna waa la caynaaya caynaayoo maqduubi calayhim wala daaliin baa la leeyahay wa jacala minhum alqiradata waalkhanaaziira wacbada ataaguut marka adiga seed ula tacaamulaysaa waxaan kuu sheegayaa markii la ammaanayo waxaa loo jeedaa wax la ammaanaya nasaarada laga arkaa yahuud mee laga amaano maba lahaba ilaahay maba amaanin neer maba ka amaanin marka nasaarada la ammaanayo meeshii yarayd oo kitaabka ilaahay subxaanahu wa watacaala u soo dejiyey qaybtii ka hartay ku camalfalkiisa ay ku camalfaleen ay wanaagyaal ka muuqdeen baa lagu ammaanay markii la la caynayo yuxarifuuna alkelima can mawaadixii aayaadkan la keenayane meelihii ay ilaahay kitaabkiisa ay ka bedeleen baa lagu caynaya qayb waa marka aniga haqaafada ama macluumaadka reer bani israa'iil iga soo gaartay saddex qayb ay ukala baxdaa wax kitaabkeena ilaahay lagu sheegay oo loo rumeeyey waxay iga sheegeen waa qaadanaynaa ilaahay baa inoo sheegay iyo nabigiisa alayhi isalaatu wasalaam waxay ay kitaabkooda ku sheegteen laakiin kitaabkeena iyo sunnada nebigaa beeniyey been baan leenahay wixii labadaas ka soo haray kitaabkeenna mana anfinin mana qirin marka nebigu waxau yihi xadiثuu bani can bani israa'iila walaa xaraj laa tusadiquuhum walaa tukadibuum waana run ma dhehaysid waana been ma dhehaysid haddayba kitaabkeenna uusan beenin ama uusan u rumaynin labadan waxaa waaye sheeko bannaan laga soo qaaday ayib taa waa qayb marka reer bani israa'iil nebiga xadiثuu can bani israa'iila walaa xaraj marka laleeyahay ninkii reer bani israa'iil saasay sheegeen dhahaaya unbaa loo jeedaa laakiin inaad kutubta bani israa'iil aada akhrisatid sidaad cilmi ugu faa'iidaysatid ama aada cibaado ku fasadaad u samaysa islaamku waad ka baxaysaa walidaalika nebiga markii uu arkay saxaabadiisa qaarkeed oo kutub bani israa'iil fiirinaysa aada buu u carooday ilaa cumar ou ku yiri radiitu billaahi rabban wabiislaami diina wamaxamed sal allahu alay wasalam nabiyan rasuula ou ku aamusiyey nabigaas oo raali markaasuu nebigu wuxuu uri low kaana muusa xayan lamaa wasicahu ila itibaaci marka ma bannaano inaad fiirisaan liajli اlistirshaad iyo hanuunka raadin aad u fiirisaan ma banaano ayib reer bani israa'iil markii gaalada kale loo fiiriyo ishtiraakiyiin ha noqdeen oo shuuci ah waaniyiin oon diin leen ha noqdaano buudiyiin oo hunuud iyo bakti ha noqdaano islaamka tacaamulka reer bani israa'iil waa ka sokeeya oo meelo badan baa la ogolyahay dumarkooda waad guursan kartaa gaalada kale kuma jiraan waxay gowraceen waa la cuni karaa nas qur'aanka kariimka ah oo aan u baahnayn in laysu xasuusiyo suurat lmaa'ida ilahi subxana wa tacala nooga cadday marka meelahaas waxa weeyaan gaalada kale way ka sokeeyaan waa min naaxiyati tacaamul macahum fii axkaami dunya faqad weeyaan laakiin aakhira haddii laysla fiiriyo kulligood wada gaalo waa waxba isma dhaama ilaahay wuxuu leeyahay lam yakun aladiina kafaruu min ahli اlkitaabi yani kuwii kufriyeenoo ahlu kitaabka ahaa undur gaalo weeyaan huwa aladii akraja aladiina kafaruu min ahli اlkitaabi min diyaarihim marka ahlu kitaab haddii aas ku yidhaha nin qaarkeed ahlu kitaab gaala ma aha waxaad leeda raalli ahow ilaahay baa wuxuu yihi huwa aladii akhraja aladiina kafaruu min ahli kitaabi min diyaarihim gaalo weeyaan subxaanahu camaa yushrikuuna waa ku imaan doontaa maxay gaalo ku noqdeen dad badnaa waxay ku leeyihiin ayagana diinay haystaan annagana diinaan haysana maxay gaalo ku noqdeen waxaan kuu sheegayaa nin kastoo saas kula doodayo hal jidleed u maraysaa waxaad leedahay nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam risaaladan loo soo dejiyey risaalo gaar ahoo carabta ku gaar imiya mase risaalo caam ahoo dadkii asiga waktigaa joogay ilaa qiyaami saaca dadka basharka oo dhan loo soo diray haddii ninkii uu yidhaahdo carabta u gaar ku yahay ninkaas waaba gaaloobay liannahu aayaadna sariixa buu u beeninaya qul yaa ayuha annaasu innii rasuulu llaahi ilaykum jamiican jamiican wma arsalnaaka ilaa kaafata linnaasi bashiira wanadiira tabaaraka aladii nazla alfurqaana calىa cabdihi liyakuna lilcaalamiina nadiira wabashiira nabigu wuxuu uhi bucidtu ila naa kaana الnabiyu yubcaثu ilىa qowmi khaasa wabucidtu ilى الnaasi caama marka ninkii hadduu yidhaahdo nebi moxamed risaaladiisa waa gaar islaamkuu ka baxay nusuustaas uu inkiraya hadduu yidhahdo risaalada nebi moxamed waa caam markii lasoo diray wax allaale wixii bashar joogo o dhan inay rumeeyaan waajib ku ah lianna allaha yaqulu waman yabtagi gayra alislaami diinan falan yuqbala minhu wahuwa fi laakhirati min alkhaasiriin waxaad leedahay markaan war dadkan ruushka iyo america iyo reer galbeed iyo hindi iyo shiino ma ka mid yihiin dadkii nebiga loo soo diray haddii uu haa ku yidhaahdo ayib nebi moxamed inuu nebi moxamed yahay ma qirsan yihiin maya sidaasayba gaalo ku noqdeen wax kaleba uma baahnaba liannahu shahaadada islaamka lagu soo garo laa ilaaha ila allah moxamedin rasuulu llahi midoo keligeed midda kale ka kaafin mayso marka haddaanba iska dhaafna kitaabkii ilaahay ay bedereen ambiyadii ay dileen diintii ay beeniyeen haddaanba iska dhaafna kownuhum ankaru nabiya sala allahu alayh wasalam waxdahu kaafin fii kufrih marka ninshaab marka tahay waa inaad garataa sida diintaada aad ugu doodi kartid marka waxaa weeyaan maadaama nebi moxamed inuusan nebi yahay ayba qirsaneen macnaba ma lahaba waxooda dhan laakiin ilaahay baa gaar ugu dhigay in adduunyada markaan joogno qaar tacaamulkooda qaar ka mida in la dhaqmi karo oy gaalada kale ay nooga dhow yihiin laakiin markay noqoto islaam iyo gaalo ayagana gaalo weeyaan liannahum kafaruu bimuxamedin sala allahu alayh wasalam intaas waxaa weeyaan waxaan kuu sheegayaa maadaama caalamkii e, annagii ay gaalada waktigan joogto ay tahay tan caalamka sheeganaya inay xukumayso oy habeen iyo maalin ay kugu dhex dhaqmayaan marka qaarkeeda waxay ku tusinaa adigana diinaad haysataa muslimaanta anigana diinaan haystaa nasaari baan ahay ma dhici karayso maxaa yeelay nebi kasta nebiga ka dambay diintiisa waa nasakh ayib marka bacahahu ilaahay waa soo saaray nebiga wannaasu sinfaani dadkana laba qayb ay yihiin axaduhumaa ahlu kitaabin kuwa kitaab la sii ay yihiin badeluu min axkaamihi taas uma baahna daliil yuxarifuuna alkalima min bacdi mawaadicihi yaquuluuna in uutiitum hada fakhuduuhu wain lam tu'towhu faxdaruu bay yidhaahda wa kafaruu billaahi ilaahayna way ku kufriyeen faftacaluu waxay abuurteen kadiban been bay iska bilowdeen beentoo saaquhu ay dhalaaliyeen ama ay shubeen bialsinatihim carabiyaalkooda ay ku keensadeen fakhaladuuhu beentaas ay ku dareen oo bixaqi illaahi ilaahay xaqiisa aladii unzila ilayhi xaqii loo soo dejiyey iyo beentay isku dareen fadakara tabaaraka wa tacaala ilaahay waxau sheegay linabiyihi waxau u sheegay min kufrihim kufrigeeda qaar ka midahu ilaahay u sheegay ilaahay baa u sheegaya nebigiisuu u sheegayaa qoladaas gaalnimadoodii buu u sheegayaa faqaala tacaala ilaahi wuxuu idhi waina minhum lafariiqan yaluuna alsinatahum bilkitaab waina minhum dadkaas ahlu kitaabka ee waxaa ka mid eh lafariiqan qayb baa ka mid eh yalwuuna alsinatahum ku gidinayaan carabyaalkooda bilkitaabi yacni yuxarifuuna alkitaaba bialsinatihim ilaahay kitaabkii uu soo dejiyey kitaabkaa nebi moxamed ma ah kitaabkii ayay ilaahay u dejiyey oo towraad ahay ama injiil ahay yaa waxay ku bedelayaan ayaga carabyaalkooda oo waxay qorteen waxay saas u yeelayaan litaxsabuuhu min alkitaabi inaad u malaysaan waxaan ayaga ay qorteen inuu ilaahay kitaabkiisa ka mid yahay ilaahay wuxuu leeyay wamaa huwa min alkitaabi kitaabkii ilaahay u soo dejina ka mid ma ah wayaquuluuna waxay ay leeyihiin oy idin dhihi doonaan huwa hadalkaan asiga oon annaga qornay min cindi illaahi ilaahay baa noo soo dejiyey ilaahayna wuxuu idhi wamaa huwa min cindi illaah ilaahay agtiisa kama soo degina waxay iga samaysteen waay wayaquuluuna cala allahi alkadib ilaahay bay ku been abuuranayaan wahum yaclamuuna jaahilnimana kama aha aygoo og bay ilaahay ku been abuuranayaan marka ilaahay lagu been abuurto waa ka sarraysaa yacni shirkina waay tahay dheeraadna waay tahay bal u fiirso qul inamaa xarama rabbiya alfawaaxisha maa dahara minha wamaa batan wاlإثma wاlbagya bigayri اlxaqi waan tushrikuu biاllahi ilahay markuu yidhi mid kastaba midka ka dambaysay kasii weyn tahay wاlإثma wاlbagya markaasaa ilahay wuxuu yihi waan tushrikuu biاllahi maa lam yunazil bihi sulطaana waxaa la yidhi marka waan taquluu calى اllahi maa laa taclamuun shirki biاllahi waxaa ka sii daran waan taquluu calى اllahi maa laa taclamuun maxaa yeelay ninka shirkiga waxaa weeyaan ilaahay ilaah la egaa jiro ninka dhahaayo waa shirki laakiin ninkii dhahaya anigaaba ilaahay ba la ego anigaaba wax keenayo wa an taquluu cala allahi maa laa taalamuuna waxaa waaye sharci baad adiga la imaanaya waxda anaaba ilaahay marka shirkigii wa ziyaada weeyaan marka wayaquuluuna ala allahi cala allahi eh, alkadiba wahum yaclamuun waa qayb oo yahuud iyo nasaara ka mid eh ah. uma qaala tacaala ilahay wuxuu idhi fawaylu liladiina yaktubuuna alkitaaba biaydiihim fawaylu liladiina waxaa halaag iskalew kuwii yaktubuuna alkitaaba biaydiihim kitaab ay sheeganayaan ay gacantooda ku qoranayaan kitaab kasta gacanta waa lagu qoraa laakiin waxaa loola jeedaa kitaab kor aan ka imaano gacanta lagu bilowday yaktubuuna alkitaaba biaydiihim uma yaquuluuna waxay leeyihiin haadaa min cindi illaahi ilaahay baa noo soo dejiyo aftiisa oo noogu yimide waxay saas uleeyihiin liyashtaruu bihi hamanan qaliilan madaxnimada ay ku haystaan kuwa ruhbaanta iyo axbaartooda waxay rabaan inay boqortooyada ay ka tegin markaasaa wixii nebi moxamed hala raaco diintaas nebi moxamedaa imaa doonta wixii dhamay bedelayaan waxay u leeyihiin haddii nebi moxamed aan rumayno annaga nakuunu ka baqiyati shacbi baan lamid noqonaynaa saasayna u dhicin nebi moxamed aan iska inkirno wabittaali annaga yahuud iyo nasaara culummadii wax laga qaata annagaa noqonayne yaanan isku markhaati kicin inuu nebi jiro wabitaali madaxnimadii waa inaga wareegsanaysaa waxaad noqonaysiin ka waaxidi min asaxaaba marka taas ma ogolo liyashtaruu bihi amanan qaliila markaasaa la yidhi fawaylun lahum mima katabat aydiihim kuwaas waxay leeyihin halaag oo ah mima katabat aydiihim min ajli maa katabat aydihim gacnahooda waxay qortay ah wawaylun lahum mima yagsibuuna waxay kasbanayaan halaag bay kuleeyihiinoo hadhow baa ilaahay subxaanahu watacaala uu ku ciqaabaya aayaadkii waxaa weeyaan ilaahay uu sheegay nebi moxamed qoladaasay u kufriyeen ee sii diinta u diideen maxaa yeele taxriif kitaabillahi gaalnimo weeyaan haddaan aayad qur-aanka ku jirta aan ka bixiyo ee mid kale beddelkeeda aan geliyo gaalnimo sow ma aha sidaasay iyagana ku gaaloobeen ba ilaahay u sheegay nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam waxyaalihii ilaahay u sheegay waxaa ka mid e wa qaala tabaaraka wa tacaalaa waqaalat alyahuudu cusayrun ibnu اllah waqaalat الnasaara almasiixu ibnu اllah dalika qowluhum biafwaahihim yudaahi'uuna qowla aladiina kafaruu min qabl marka waxyaalaha ay ku kufriyeen waxaa ka mid eh waqaalat alyahuudu waxay tiriyey cusayru ninka la yidhahdo ibn اllahi waaye tacaala allahu camaa yaquuluuna culuwan kabiira ilaahay subxaanahu wa tacaala ma اtakada allahu min waladin wamaa kaana macahu min ilaahin baa ilaahay ilaahay waladna ma yeeshna saaxibana ma yeeshin laakiin waxyaalahay ku kufriyeen waxaa ka mid ah inay yidhaahdeen cusayr ninka la yidhaahdo ibnullaahi waay ninkan cusayr la leeyahay sida xaqiiqada waxay tahay waa nin yahuud ah markii yahuudi ninkii buktanaasir ninka la dhihi jiray markuu yahuudi laayay ee aqaafadoodii iyo makaatibtii iyo dhulkii deganaay oo dhan laga tarxiilay kitaabkii ay lahaayeen oo oodhu baaba'ay afartan sana markii laga jooga kadib yaa ninkaa cusayrka ah yaa wuxuu ihi waxaas ilaahay igu soo dejiyoon xasuustaa kitaabkii tawraadka ah markaasuu kitaabkii tawraadkaa buu u qoray qaarna waa ka xasuustaa qaarna waa iloobay qaarna camdan buu u bedelay marka waxaa la yidhaahdaa ninka ugu dambeey ee tawraad wax ka bedelay cusayra ugu dambeey markaasay waxay yidhahdeen ninkan kan ah oo towraadkii naga dhumay gadaal ka soo xasuustay wax kale ma aha ilaa ibnullaahi waa sidaasay yidhaahdeen wax kale ma ahana waaba ilaahay wiilkiisa bay yidhaahdeen wax kaleu tawraad kusoo xasuusan kara maaha liannahu tawraadka waxay ahayd wax xifdisan kuma jirin towraadka dhan ولذلك إلaahay min aayaaتihi المعجiزaaت waxaa kamid a qur'aanka markuu ka hadlayo bal huwa aayaaت bayinaaت fيi صduur الadiina uutu الcilma baa ilahay ku tilmaamay qur'aanka miisada uu kaga duuyahay kututbi hore lasoo dejiyey waxaa kamid ah quluubta dadka muؤminiinta abuu ku jiraa oo maxfuuظa fii صduur weeyaan laakiin kutubtii kale ee towraadka iyo injiil iyo waxaasoo dhan waxaa waaye sida kitaabkan aan waraqda u akrin unbaa looga akri jiray markaas iftatanuu bihada الrajuli xataa rafacuuhu ilaa darajat anahu ibn اllah marka ilahay wuxuu uri waxyaalahay ku kufriyeen waxaa ka mid ah, qaaluu ana cusayra ibn اllah walidaalika qole oo muslimiinta ka mid ah yaa waxay ku kadsoomeen kutubta yahuudda oo cusayr waxay leeyihiin markuu ay towraadku dhumay markaasuu leeyahay xafi amlaahum min xifdihi yani xifdigiisa ugu meeriyey xifdigiisa ugu meeriy bay leeyihiin marka markaa kitaabkii markii taabuudkii ilaahay korka soo dejiyey yaa waxaa lagu sameeyey muqaarana bayna maa amla calayhim min xifdihi wa bayna maa baqiya min atawraat in iswaafaqaayana la arkay walidaalika nin weli aduu ah ahay si muslimiin isku qoran kara xataa ninka ibnu kasiir la yidhaahdo oo nin muxaqiq oo caalim oo aada u qiimo badan weeyaan kitaabkiisa albidaaya wanihaaya waxyaalaha uu ku sheegay cuseyr uu ku ammaanay ou leeyahay nin fiicanow ahaa laakiin yahuudiyaan ah xaggiisa ka bixiso laakiin sida saxiixa waxa weeyaan cusayr nin muxarif u walidaalika cabdulmalik aljuwayni mitliga imaam alxarameyn kitaab yaroo ka alifay oo lilaha shifaau lhaliil fii ihbaati maa fi اtawraati waاlinjiili min ataxriif ibnu xasmi ninka la yidhahdo kitaab almilal wanixal buu leeyahay uu kaga hadlay تقول عزير لنحن بو هاي وبالتالي يهودنا ويكسي حماتي مركا خبط على خبط وياه طيب وقالت النصارى قال نصارى دنا وحي كفر سي أيضا وحيالها كفر سي وحاكمده إن يرادين المسيح وعيسى أهاي ibn اllahi waa yidhahdeen ciisa bnu maryam nin la yaqaano waa nebi mukaram ah oo mucazaz oo min ulilcazmi ka mid ah marka nebiyullaahi ciisa dadkii saddex qayb ay u kala baxeen yahuud horta lacaa'inullaahi calayhim waxayba leeyihiin ciisa maadaama aabba dhalayba aan la aqoonin waxaa weeyaan waa ibnu zinaa hooyadiisna waa zaaniya yahuud halkaasay mar wabittaali waxay sameeyeen sidii diinteenii towraad uusan wax nooga bedelin iyo yuhuud waxay ballan qaaday inay disho waa kuwa xaawileen inay dilaan ilaahay baa ka rafciyey wa qawlihim inaa qatalna almasiixa ciisa bna maryama rasuula allahi wamaa qataluuhu wamaa salabuuh qolada yaa waa yahuud weeyaan ilaahay wuxuu yihi wabikufrihim wa qawlihim calaa maryama buhtaanan cadiima calaa maryama buhtaanan cadiiman maxaa lagala jeedaa maryam ay yidhaahdeen waa naag zaaniyad ah ciisana waxaa weeyaan waa nin zani waa walad zinaa bay yidhahdeen qoladaas yahuud xaggaasay mareen ayagana waa gaalnimo qoladii kale oo oo lagu magacaabo qolada doqomiinta ah waa nasaarada weeyaan ilaahay daalliin buu ku tilmaamay ayagana waxay yidhaahdeen ninkan ciise ah iyo ilaahay iyo ruuxulqudsi saddexdaba saddex ilaah waayo undur saddexdaba waa saddex ilaah oo maxaa ciise ilaah ku noqday waxay leeyihiin maadaama aabbo uusan ahayn ilaahay baasba wiil u yahayba ayib ayagana halkaasay laqad kafara aladiina qaaluu ina allaha haaliثu halaata kuwaas waxay ku kufriyeen alyira kuwii yidhaahdeen ilaahay saddex mid ka mid ah waay ciisa aqaaniimu halaaa la yidhaahda ayagana waxay yidhaahdeen ciise markay arkeen ilaahay marka waxaa la yidhi war hadduuba waxaa aada sheeganaysa ilaah uu yahay maxaas u dhintay ilaah dhintay intee laga arko markaasaa waxay leeyihiin nebiyullaahi aadam iyo xaawaa dembigii ay galeen yaa wuxuu ahay nin kastoo la dhalaba qoortiisu kusoo wareeganay marka nin kasta markii la dhala dembigii aadam iyo xaawaa qoorta ka fuulay marka ilaahay ma awoodi karin bay yidhaahdeen oo waa kari kari waayey inuu dembigaas dhaafo tacaala allahu camaa yaquuluun marka wuxuu dembigaas lagu dhaafay wiilkiisii oo ciise ahay inuu markaa la dilo ayaga waxay aaminsan yihin dabcan nasaara ina ciisa la salbiyey oo la dilay ay aaminsan yihin wiilkiisiibuu u dilay si dembigaas meesha lagu reebo sidaasay ayagana ka aaminsan yihiin oo eh, halkaasaa la mariyey dadkii muslimiinta ah oo mu'miniinta atbaacu muxamedina maxay aaminsan yihiin sidii ilaahay subxaanahu wa tacaala ugu tala galay walinajcalahu aayatan linnaasi a ilaahay subxaana watacaala yidhi ciisa waxaan u dhignay ina matala ciisa cinda allahi ka mahali aadama khalaqahu min turaab sida aadam aabbalaan loo abuuraa ciisena aabbalaan loo abuuray waxaa loola jeedana inay ilaahay qudradiisa inuu inuu abuuri karo cid aabba aan taasoo marka keenayso inaad adiga iimaan dheeraad i ziyaadsatid taasaa ilaahay subxaanahu watacaala oo uu talagalay marka mu'miniinta waxay aaminsan yihiin annahu cabdullaahi wa kelimatuhu alqaaha ilaa maryam wa rasuuluhu inas yahay sidaasay aaminsan yihin marka ilaahay suurad dhan buu soo dejiyo lagu magacaabay suuratu maryam iyo ibnigeeda ciisa oo looga hadlay markuu wanaagii badnaa laga hel dalika ciisa bnu maryama qowla alxaqi aladii fiihi yamtaruun baa ilahay u yidhi midkaas aan saas kugu soo tilmaamay waa nebi ciise ay dadka ku muransan yihiin nina ay leeyihin waladu zina nina ilaah ay leeyihiin ilaahay sidaasaan kugu tilmaamay haddaa tahay nin mu'mina sidaas u raac baa la yidhi marka ciisa laa huwa ibnu zinaa walaa huwa ilaah inamaa huwa cabdullaahi warasuuluhu waman rusul ulcasmi weya ayib walidaalika nebigu wuxuu ihi ninkii qiro ana ciisa cabdullaahi wa kelimatuhu alqaaha ilaa maryam ninkii qiro waxyaalaha jannada uu ku galay ka mid yahay uu nabiga ku tiriyey ayib marka qoladaas marka waxaan ku tilmaamayaa hadda yahuudda joogto ma dhahayaan cusayr ilaah ibnullaahi waa dhihi maayaan laakiin qayb oo waktigii nebiga calayhi salaatu wasalaam joogi jirtay weeyaan hadda qayb kale waxay ku leeyihiin hadda joogto cusayr nin saalix abuu ah ahay bay leeyihiin yuhuuda ha jirtaan ibnullahi dhihi maayaan marka kitaabki yuhuud iyo waxay aaminsayiin aad aragtid ha u malaynin inay ilaahay wuxuu ka sheegay been uu ka sheegay haddii waaba islaamnimadii aba looga baxaa wuxuu ilaahay ka sheegay waa wax sax ah laakiin waxaa dhici karta bacdulfiraqa saas qabtay kayrna ma qabin saas waa dhici karta markaasa ilahay wuxuu yihi dalika qawluhum biafwaahihim markay leeyihiin cusayr waa ibn ibnullaahi ama masiix waa ibnullahi ay leeyihin afka hadal afka ay ka yidhahdeen waayo hadal afka aan dhaafaynin waayo yudaahi'uuna waxay shabahaan qowla aladiina kafaruu min qablu dadkii ayaga ka horeeyey ee ilaahay carruuruu leeyahay dhihi jireen buu shabahayaan buu leeyahay waxay dhaamaan ma lah qaatalahum allahu anaa yuufakuun ilaahay ha lacnado oo ha dile eh intee xaqa looga yeelay baa le anaa yu'fakuun ay kayfa anahum munsarifuuna can alxaqi alwaadix albayin aladi yahtadii man cindahu caaqil ayib ilaahay wuxuu uhi itakaduu axbaarahum dadkoodii culamadahay waxay ka yeeshteen iyo wa ruhbaanahum kuwoodii oo cubaadka ahay oo cibaadada u go-ay arbaaban rabbiyaalay ka yeeshteen min duuni illaah walmasiixana waxay ka yeeshteen masiixii ibna maryama yani rabban ay ka yeeshteen saas wa waxaa lageeyay waxyaalaha ay ku ceebaysan yihiin waxaa ka mid eh dadkii culammadooda ahaay ay rabbi ka dhigtay dadkii cubaadka ahay jaahiliinta ahay cibaadada u gohay waruhbaaniyatan ibtadacuuha maa katabnaaha calayhim ila ibtigaa ridwa maa xaqa ricaayat ilaahi kuwaas rabbiyaalay ka dhigteen marka nin baa wuxuu u yimid oo saxaabiga cadiy bni xaatim la yidhaahdo nebigoo aayaddan akrinaya ittakhaduu axbaarahum wa ruhbaanahum arbaaban min duuni illaahi markaasuu ilaahay rasuulkiisiiw aniga nasraanaan ahaan jiray ilaah kama dhiga jirin buu yidhi markaasuu wuxuu yihi alaysuu alam yakunuu yuxarimuuna maa xaramuu wa yuxiluunahu maa axalluu lahum qaala nacam buu yihi marka fatilka cibaadatuhum baa la yidhi nimankaas aada sheegaysid waxay idin xalilaana ma qaadan jirteen waxay idinka xarimaana ma kareebi jirteen kitaabka ilaahayna ma iska dhaafteen haa buu yihi cibaadadii lagu sheega waaba saas baa la yidhi maxaa yeele tashriic weeyaan haddayba wax idin jideeyeenba oyba kitaab ilaahayba idinka reeban oy leeyihiin waxaan waa xaaraam anagaa idin yidhi waxaana waa xalaal a idin ku raacdeen wax meesha aad ku haysaan mala kaasaadba ku cibaadaysan baa la maxaa yeely ilahi walaa taquluu lima tasifu alsinatkum اlkadib hada xalaalu wahada xaraamu litaftaruu calى اllahi اlkadib nin muslima ma dhihi karo waxaan waa xalaal waxaana waa xaraam asoon xujo baadixan u hayno lianna waxaa weeyaan adiga ma xarimi kartid marka nin cidda xarimtay waa inaad daliil u keentaa markaa saasaa loo jeeda ilaahay waxau leeyay wamaa umiruu isku soo laablaab yahuud iyo nasaara lama amrin ilaa liyacbuduu inay caabudaan mooye ilaahan waaxida laa ilaaha ilaa huwa ilaahaas mooye wax kalena ma jiro subxaanahu ilaahay baa nasahan camaa yushrikuuna waxay ugu shariig yeelayaan fiiri markaan inay inay ahlu kitaabka mushrikiin yihiin waxaa kugu daliil ah subxaanahu camaa yushrikuuna wixii lasoo tilmaamay ilaahay shirki buu ku tilmaamay maxaa yeelay ciisa ibnullaahi waa shirki haddii aad tiraahdo ilaah ciisa aad ka dhigtid waa shirki marka waxa weeyaan min haadihi الnaaxiya mushrikiintay kala mid yihiin marka ma ka bixi kartid ahlu kitaabka mushrikiin ma ah ma dhihi karid marka fahum mushrikuuna min jiha wa hum aydan ahlu kitaabin min jihati ukraa ismana diidayaan marka waxay ka mid tahay waxyaalaha ilaahay nebi maxamed ugu sheegay waqaala tabaaraka wa alam tara ilى اladiina uutuu nasiiba min alkitaabi yu'minuuna biاljibti wالطaaguut waxa weeyaan qayb ka mid ah haddan laga sheekaynaya alam tara ma ogaanin oo nebi moxamedow aw alam yantahi cilmuka ilى aladiina uutuu kuwii la siiyey nasiiba min alkitaabi qayb kitaabkii ka mid ah yani waxa weeyaan saaruu min ahli kitaabin yu'minuuna biاljibti waxay rumaynayaan sixirka iyo wixii lahal ah iyo wالطaaguuti iyo awhaanta asnaamta weeyaan طaaguut waxaa la yidhaha kulu maa cubida min duuni الlah طaaguut baa la yidhahda bal waxaad la yaabtaa oo wax lala yaaba ah ama aada ogaataa inay jiraan dad ilaahay kitaab ku manaystay oo kitaab ilaahay uu siiyey wa maca dalik kitaabka dhinac intay iska dhigeen rumaynayaan khuraafaat sixir iyo balaayo dhan ay ay samaysteen rumaynaya iyo haddana duun allaahi tacaala ilaah caabuday inay dadkaas jiraan nebi moxamedow ogow baa layidhi ee eh, intaas ha ku gaarto waxa uu sii dheeraad ah wayaquuluuna liladiina kafaruu kuwaas ahlu kitaabka ah oo kitaabkooda saas ugu tageen qoladii kaloo kufaaru quraysh iyo amthaashooda waxay u leeyihiin oy u sheegayaan haa ulaa'i kuwaan oo mushrikii quraysh ah yaa ahdaa ka hanuun badan min aladiina aamanuu kuwii nebi moxamed rumeeyey sabiilan jid aygaa kaga hanuun badan bay leeyihin waxayba inay jaahiliin ay yihiin oo kitaabkii ilaahay ay ka tagteen kuma kaaftoomin laakiin waxay bilaabeen dad kale inay u jawaabaan ay leeyihiin dadkaa nebi moxamed raacay iyo kuwaa nebi moxamed ka soo horjeeda waxaa hanuun badan ou kitaabkeeni noo sheegay kuwaa nebi maxamed ka soo horjeedaa hanuun badan kitaabkeenaaba inoo sheegay kuleeyihi waxay ku darsadeen jaahilnimadii been ilaahay kitaabkiisii laga sheegay haddana markaasaa ilaahay wuxuu yihi ulaa'ika aladiina lacnahum allah kuwaasoo ku ilaahay lacnaday oo raxmad ilaahay ka fogay waman yalcan illaahu ilaahay ninku lacdanade falan tajida lahu nasiira nin uu gargaara heli maysa weligiisba daliil iyo nin xun iyo halaag baa u dambaynaya in caajilan aw aajilan haadaa waxaa weyaan qayb weeyaan dadkaas hadda ma dhihinoo bacatahu wannaasu sinfaani asinfu lawal waa laga soo sheegay wa sinfun ay aakhar sinfi kalena waxaa weeyaan kafaruu billaahi ilaahay bay ku kufriyeen fabtadacuu waxay iska bilaawdeen oy keensadeen maa lam yaadan bihi illaahu ilaahay wuxuusan idmin ina diin uu yahay ay diin ka dhigteen ibtidaac waxaa la yidhaahdaa waxaan hore u jirin ood adiga iska samaysad wixii aad samaysata haddana waxaad leedahay waxaan waa diin ilaahay loogu dhowaado markaasu wuxuu leeyahay ilaahay subxaanahu wa tacaala maa lam ya'dan bihi illaahu musanifkaa dhahaya maa lam ya'dan bihi illaahu ilaahay wuxuusan udim u idmin ausan dhihin halaygu caabuda arrintaas ayada ah bay ay ku caabudayaan wa nasabuu waxay oogteen oy macnaha taagteen biaydiihim gacnahooda xijaaratan dhagax iyo wa khushuban qoryayaalo iyo wa suwaran suwar istaxsanuuha ay wanaagsadeen gacnahooda waxay ku samaysteen asnaam oo dhagax ka samaysan ama qoryo ama masawiryaalo oo tamaatiil ah ay gacnahoodu ku samaysteen wanabazuu wanabazuu asmaa'an magacyaalayna u yeeleen iftacaaluuhaa ayaga ay abuurteen ilaahan magacaasaa la yidhahda ilaahaanna magacaana la yidhahdaa ilaahan meeshaasaa loogu yimaadaa ilaahan roobaa looga tagaa ilaahyaashii ay samaysteen ay mid kastaba magac gooni a ah u sameeyeen dacuuha aalihatan ilaahyaala bay ugu yeedheen cabaduuha ay caabudeen fa ida istaxsanuu hadday wanaagsadaan ay wanaagsanaadaan hadday wanaagsadaan gayra maa cabaduu minha waxay hore usoo aabudi ay usoo caabudi jireen waxaan ahayn hadday wanaagsadaan iftacaal esh alqawhu kii hore waa tuura ilaahay ay caabudi jireen ay yidhahdeen warkan ma fiicnee ku kale aan samaysano ku kalay samaysaneen kii hore waa la tuuray maxaa yeelay caqligooda wuxuu u tusiyey midkaan inuu wanaagsan yahay kii hore waa la tuuray alqawhu kii hore wa nasabuu biaydiihim gacnahooda waxay ku istaajiyaan غayrahu kii hore mihna ku kale facabaduuhu markaas way caabudayaan fa ulaaئika alcarab baa la yidhi haddana musanif waxau le qaybtaana carab weeyaan carabna saasay ahaan jirta waa qole jaahiliin kitaab hore mabaleba gacnahooday wax kusa samaysanayaan maalinka u cajab geliyana way caabudayaan shay gacantiisa oo maanta ku samaysto maanta dhanku agoynayaa waxau leeyahay ilaahu dhibaatadaasa igu dhacday iga faki asaa asaa samaysta markuu ku daalow leeya ilaah kale aan samaysto ku kalow samaysana kii horena waa tuuray ama waxa weeyaan dabuu ku shidanay ayib markaasu uu leeyahay fadakara allahu linabiya wasalaka طaa'ifatun qayb kalena waxay qaaday oo min alcajmi dadka cajamta oon carabta ahayn sabiilahum sabiila alcarabi carabta jidkoodii fii haada iyo wa fii cibaadati ma staxsanuu waay wanaagsaneed ay wixii la wanaagsanaaday inay caabudaan ay carabta kaga daydeen kuwaasoo min xuutin ah xuut waxay badda ku jiraa la yihahda geedka weyni ka badan ama naxtiya lagala jeedaa oo wax la qoray ah iyo wa daabatin daabo loo ha la caabudo geel ha ahaato daabo la caabudo iyo wa najmin najmi oo ama qoraxdi ama bil ama ama xidig ah iyo wa naarin wagayrihi qola cajam ena carabta kama fiicneeno sidaasoo kale aaliyahaya ka dhigtay labadan sinfi waa isku mid buu leeyahay marka fadakara allahu linabiyihi ilaahay nebigiisa wuxuu u sheegay jawaaban buu u sheegay oo min jawaabi bacdi man qaar jawaabkoodii ka mid eh cabada gayrahu ilaahay waxaan ahayn caabuday oo min haada sinfi labadan qayb ka mid ah faxakaa hanaa'uhu canhum ilaahay wuxuu ka sheegay qowlahum innaa wajadnaa وجدنا calaa ummatin wa innaa calaa aahaarihim muqtaduun qoladii carabta ahay iyo qoladii cajamta oonba kitaab la siinin markii xujadii lagu oogo oo la yidhahdo war waxaad gacantaada ku samaysat ood adigaba aad aada cadam ka abuurtay seed u caabudaysaa caqli miyaadan lahayn markii doodi laga badiyo xaqa loo caddeeyo wax kale wuxuu kusoo dhammaysanaa war anig wax kuu sheegi maayo diintaanan aabbayaalkay ka soo gaaray ayagaanan kaga dayanaa ha ii xumaata hana ii samaata intaasaan kuu sheegaa buu le warka badanna iga dhaaf innaa wajadnaa waxaan helnay aabbaa'anaa calaa ummatin aabbayaalkeennaan diintaan ka soo gaarin ummada bimacna diin wa innaa calaa aahaarihim annagana raadiyaalkoodii baan muqtaduuna ku dayanaynaa marka sidaasay dadki ugu jawaabi jireen markii ifxaam lagu sameeyo lagu doodbadi waxakaa tabaaraka wa tacaala canhum ilaahay haddana wuxuu ka sheegay inay yidhaahdeen laa tadarunna aalihatakum walaa tadarunna waddan walaa suwaacan walaa yaguuha wayacuuqa wanasra waqad adalluu kaiira waxaa ilaahay subxaanahu wa tacaala haddana uu ka tilmaamay inay isugu dardaarmi jireen laa tadurunna aalihatakum war dad habow nuux waxaas idin sheega ha maqline ilaahyaashiina hadalkii nuuxa ugu tegina laa tadarunna aalihatakum walaa tadarunna waddan ilaaha waddi la yidhaahna haka tegina walaa suwaacan walaa yaquuha waa magacyaal aaliha waxaa la yidhahda si ibnu cabaas ou yidhi markoodii hore dad saalixiin u ahay shaydaanka inta u yimid yaa yidhi war dadkan saalixiinta ah saan ilaahay mar kastaba ku xasuusana aan masawiryaalkooda meel dhigan meelay dhigteen jiilyaalkii markay dhammaadeen kuwii ka dambeeyey shaydaanka intuu yimid wuxuu yihi aabbayaalkiina nimankan waa caabudi jiray caabudo sidaasay ku caabudeen markaasay isugu dardaarmeena waxay dhihi jireen haka tegina ilaahyaashiina ilaahaan idinku dhaariya qowlka nuuxa ugu tegina waqad adalluu kahiiran markii nebi nuux markuu awood kasta u bixiyey inii dacawtu qawmiya layla wanahaara falam yazidum ducaaya ilaa firaar kor iyo hoos iyo habeen iyo maalin markuu u yeeray waxba ay ka faa'iidi waayeen sagaal boqol e, iyo konton sano u naadinayay alfa sanat ilaa hamsiina caaman ilaahay u yidhi yaa ilaahay wuxuu u sheegaa layidhi nebi nuux aa layidhi innahu lan yu'mina min qawmika ilaa man qad aaman maanta ka dambo wax kuu rumaynaa male nebi nuuxow ha is-ibina ilaahay subxaana wa tacaala markii saas ilaahay uu yihi wuxuu ihi rabbi laa tadar calى اlardi min alkaafiriina dayaara inaka in tadarhum yudiluu cibaadaka walaa yaliduu ilaa faajiran kafaara maxay gaalnimay ku wada sidii baa markaa lagu halaagay qisadooda waa dheertahay waad ka warqabtay ayb marka nebi moxamed markii uu kufaaru qoraysh la doodi jiray sidii nebi nuux ay qoladii kale ula doodeen kuwaana ula doodeen maxay yidhaahdeen in kaada layudiluna can aalihatina lowlaa an sabarna waxay war nebi moxamed wuxuu nagu sigtay inuu ilaahyaasheenna naga dhume annagaaba dad fiican noqono ku sabarnay mooye ilaahyaasheennii wuuba naga dhumi tegayba inkaada wuxuu ku sigtay layudilunaa can aalihatina ilaahyaasheena inuu naga dhumiy ilaahay oo xaq uuna raacsiy taasay diidayn lowlaa an sabarna annagaa ku sabarna ilaahay marka wuxuu yihi atawaasaw bihi bal hum qowmun taaguun inay isu laqineen baad u malaysaa jawaabta asiga ka gudub wa qaala tabaaraka wa tacaala wadkur fi lkitaabi ibraahiima inahu kaana sidiiqa nabiya waxaas ilaahay nooga sheekaynayaa qoomtii acjamta ahayd iyo kuwii carabta ahayd say ambiyada u diidi jireen oo ilaahyaal iska samaysteen waxaa ka mid ah waxyaalaha nebi maxamed loo sheegay qisadii dhex martay ibraahiim iyo aabbihiis oo aazara la dhihi jira marka ilaahay horta wuxuu ku tilmaamay innahu kaana sidiiqa nabiyan nebi oo run sheeg badan buu ahaa id qaala liaabiihi aabihiis wuxuu u yidhi yaa abati lima tacbudu aabbaheegu maxaad u caabudaysaa maa laa yasmacu waxaan wax maqlaynin walaa yubsiru waxba aan arkaynin walaa yugni canka shay-an waxna aan kaa deeqaynin maxaad isugu dhibaysaa buuri nabiyullaahi ibraahim ama aabbihiis ha noqdo ama qowmkiisa ha noqdee dooda dhex martay markaad ilaahay kitaabkiisa aada sii dil raacdid dib u raacdid waad yaabaysaa waxa dhex martay aabbihiis waxyaalo badanu ku yidhi yaa abati lima tacbudu yaa abati inii qad jaaanii min alcilmi maa lam yatik fatabicnii ahdika siraatan sawiya yaa abati yaa abati yaa abati ilaa uu ka yidhi wahjurnii maliyan lain lam tantahi laarjumanaka wahjurnii maliyan aabbihiis asiga saasay kukala tagay qoomkiisa u yimid sidaan aabbihiisa ku yiri ku yidhi waxaad maxaad u caabudaysiin waxaan maa atacbuduuna eh, min duuni اllahi maa laa yanfacukum walaa yadurukum ufin lakum walimaa tacbuduuna min duuni illahi buu ku yidhi marka macraka aada u dheer baa dhex martay xataa ninkii oo markaa adduunyada madaxda u ahaay oy dadka qaarkeed numruud ku tilmaamaan asigi iyo ibraahimaa laysu keenay markii dadkii kale ibraahim uu soo dhameeyey yaa ninkii loo keenay markaasuu wuxuu ihi ilaahaada ibraahim uu ii sheeg ibraahim wuxuu ihi rabbiy aladii yuxyi wayumid ilaahan aabudaayo waxaan kuu sheegay ilaah wax dila waxna nooleeyo taasba haddii ilaah lagu noqonayo ana uxyi wa umiit buu anigana wax baan dili karaa wax nooleeyo qaarna waa kana xabsiga igu xerxeran yihin buu ninkaan idhaadana qoorta laga goy waa laga goyna ninkiina waa la daynaa aniga ilaahan ku ah sidaasaan ba ilaah ku ahay buuri ibraahim waa yaabay ninkaan caqli xumadiisa markaasaa waxaa la yidhi haddii arrinta ay saas tahay fa ina allaha ya'tii bishamsi min almashriqi fati biha min almaqrib baa layidhi haddayba saas tahay ilaahay subax kasta qoraxda meesha wuxuu ka keenaa bari buu nooga soo dhaliyaaye adigana waxaad nooga keentaa galbeedka bal ka soo dhali beriyaa layidhi fabuhita aladii kafara marka waa isku wareeray waxa wax ka qaban karin waa almuhim ibraahim qowmkiisa waxuu la maray habeen iyo maalin say uwada fariisanayeen way ka quusteen markii dambe ay la fariisteen waxay war nebi ibraahiimow haddaad nebi tahay miyaadan ka yaabayni waxaan aaliha ood maalin kasta caynaysa inay ku dhibtoy ay ilaahan inuu ku dhibo wax kugu geysta matayaabaysidoo ba yidhahda markaasuu la yaab wuxuu yihi wakayfa akhaafu maa ashraktum walaa takhaafuuna annakum ashraktum billaah seen ugu cabsanayaa buu yidhi waxa yar ood adinka samaysateen gacnihiina inay dhib ii geysato ugu uga cabsanaya adinkaba ilaahay khaaliqulkhalqi ahay inaad inkirteen inuu dhib idinka soo gaara ka cabsan maysaan aniga waxa igu dhacaya muxuu yahay buu ku walidaalika ilaahay wuxuu ku ammaanay watilka xujatunaa aataynaaha ibraahiima calaa qowmih ibraahim waxaa ilaahay ugu gargaaray xuja bayina oo ninkii ladoodaba uu ku samaynaya inuu ku aamusiyo nebigaas waxaa weeyaan waa nebiga nebi moxamed la amray waاtabicuu milata ibraahiima xaniifan marka nebi ibraahim nebiga noo nebiyaasha igoo noo wada nebi ahoo lawada haboon gooni baa asiga loo sii amray walidalika ina أwlى الnaasi bإbraahiima laladiina اtabacuuhu wahada الnabiyu baa ilaahi subxaanaه wataعala ayb waqaala tacaalى watlu عalayhim nabأa ibraahiima id qaala liabiihi waqowmihi maa tacbuduun waxaad ku dul akrisaa ummadaada waxaa la yidhi ibraahim qisadiisa ku dul akri id qaala liabiihi wa qowmihi markuu aabbihiis iyo qoomkiisa buu ku yidhi maa tacbuduuna war waxaad caabudaysiin bal ii sheega waxay yidhaahdeen qaaluu nacbudu asnaaman sanam yaalo annaga aan samaysanayaan aan caabudaynaa fanadalluu waxaan ahaanaynaa caakifiina lahaa ay calayha ayadaan ku dul nagaanaynaa ma dhaafayna markaasuu qaala ibraahim wuxuu yihi hal yasmacuunakum id tadcuuna markaad leedahay ilaahu dembigayga dhaaf ilaahu saan aad leedahay oo sanamkaan ula jeed maku maqlaa horta aw yanfacuunakum aw yaduruuna ama ma idin dhibayaan ama yanfacuunakum wax ma idinku tarayaan ama wax ma idinka reebayaan markaas yani jawaabtii maxaa weeyaan maya aw yanfacuunakum aw yaduruuna markaasay qaaluu bal wajadnaa waxaan helnay bay yidhaahdeen aabbaa'anaa lahaa caabidiin bas ibraahimow dooda waad naga badisay aniga waxaan kuu sheegin aabbayaalkeenu iska caabudaan heli jirna meeshayna ma dhaafayn ah, xujadii baa ka dhammaatay waxay sheegtaan bay garan waayeen marka qofka mu'minka waxaa rabaa inuu caqligiisa tafatux ku sameeyo waxaa laguu sheegaa inaad maqashay alxaqu waxaa waaye daa'iman ablaj baatilkana waxaa weeyaan eh, lajlaj وqاaلa في جamاacatihم ilaahay jamaacadoodii wuxuu yiriyey yudakiruhum min nicamihi ilaahay asagoo nicamtiisa xasuusinayo wayukhbiruhum asagoo u sheegaya ilaahay subxaanaه wa taعaala dalaalatahum baadidooda caamatan iyo wamanahu ilaahay wuxuu ku galladaystay calaa man aamana minhum asagoo ilaahay xasuusina ummaddii wuxuu u yidhi wadkuruu nicmat allaahi calaykum ilaahay nicmaduu idinku nicmay xasuusta id kuntum acdaa'an markaad aheedeen dad oo cadow isku ah faallafa bayna quluubikum qalbiyaashiin uu isku dumay faasbaxtum aad ahaateen ikhwaanan walaala binicmatihi bisababi nicmatihi ilaahay nicmadiisa oo islaamku idinku nicmeeyey wa kuntum aad aheedeen min qabl waa lagala jeedaaye calaa shafaa xufratin god yacni dhinaciisa aad taagneedeen godkaasoo min annaari ah faanqadakum minha ilaahay baa idinka koriyo islaamku idinku koriyey kadalika yubayinu allahu lakum ilaahay wuxuu idin caddaynaya aayaatii lacallakum tahtaduuna si aad u hanuuntaan awgeed yaa ilaahay aayaadkii idin caddaynaya ayb faqrada hamsa wacishriintaan gaarsiinaynaa qaala wuxuu yidhi fa kaanuu waxay ahaayeen hadalkii jawaabkiisa qabla inqaadihi ilaahay intuusan badbixinin iyaahum dadkaas bimuxammadin uusan ku badbixinin nebi maxamedaa ilaahay wuxuu ugu dhigay kii oo ayaga ay isku badbaxaan ahla kufrin bay ahaayeen fii tafaruqihim waijtimaacihim markay kala maqan yihiin iyo markay isla joogaanba yajmacuhum waxaa kulminaya acdamu lumuuri maryaasha tan ugu waaweyn aa kulminayo alkufru yaa kulminayo gaalnimaday heshiis ku yihiin dadkii kufaar quraysh ahay kulligood waxay heshiis ku ahay nebi maxamed in la dagaalo islaamka aan la gelin kufrun billaahi maanaa alkufru billaahi iyo wabtidaacu maa lam ya'dan bihi illaahu ilaahay wuxuusan idmin in lagu caabudo inay bilowdaan tacaalaa ilaahay wuxuu ka sarreeyaa camaa yaquuluuna waxay leeyihiin culuwan kabiiran laa ilaaha gayruhu ilaahaas ilaah ahayna ma jira musanifka dhahay wa subxaanahu ilaahay baa nasahan iyo wabixamdihi mahadintiisa rabu kulli shayin weeyaan ilaahaas shay kastow rabbi ilaahay u yahay wa khaaliquhu allihii abuuray waay markaasu wuxuu idhi man maata minhum man xaya minhum qoladaas oo lasoo sheego kufaartii cajamka ahayd iyo kufaartii carabta ahayd ninkii noolaa fakamaa wasafa xaalahu xayan ilaahay xaalkiisa soo noo sheegou noqday markay noolaayeen wuxuu ahay xaya waa noolaay caamilan mid shaqaynaya qaa'ilan ku hergelaya qaa'ilan min alqayluula laga keenay waktiga hergelka nasashada qaa'ilan lagala jeeda wuxuu ku hergeli jireen bisakati rabbi nin kastoo ayaga ka mid ah hadduu nool yahay wuxuu ku noolay caro ilaahay musdaadan min min macsiyatihi ilaahay macsidiisa mid ziyaasaday u ahaay waman maata ninkii gaalnimada ku dhintane fa kamaa wasafa ilaahay sow noo sifay qowlahu wa camalahu ilaahay sow noo sheega u ahaay saara wuxuu noqday ilaa cadaabihi wuxuu ula jeedaa gaaladii ayada ahayd nebi maxamed intaan la soo bixinin ninkii noolayna caro ilaahay buu ku noolay ninkii dhintay inayna cadaab ilaahay buu ku dhammaaday markaas baa nebi mxamed ilaahay uu soo saaray saas buu ku dhihi rabaa meeshaasaan ku joojinayna waa farsamadii xarunta maqalkii muuqaalka alqalam stereo alqalam stereo wuxuu ku yaallaa magaalada muqdisho gaar ahaan suuq bakaraha qaybta cabdilla shadeeye alqalam stereo waxaa kala xiriiri kartaa taleefon lambar lixdan iyo shan soddon iyo kow toddobaatan iyo lix